alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaamu almusanif raximah اllah ibn naqib raxmat ullahi عalayhi baabu الnafaqaat wuxuu ku saabsan yahay nafaqaadkii jamcu nafaqa waxaa loola jeedana waxaa weeye waxaa waajib u noqonaya zawjada ee ku saabsan xuquuqda maaliga ah xuquuqda maaliga ah ee zawjada ama gabadha xaaska xaaskee la qabo ay leedahay mudan tahay zawjka ama ninka qabana ay ku leedahay xuquuqda maaliga ah mucaasharadii kale iyo qismadii iyo arrimahaas waa la soo maray hadda waxay taagan tahay marasho iyo masruuf iyo manzil iyo minan gabadha waxay mudan tahay in la nafaqeeyo nafaqadaasna waxaa loola jeeda waxa weeyaan waxay ku noolaan lahayd iyo waxay xidhan lahayd iyo waxyaalihii arrimahaas raacsanaa oo uu sheegi doono musanifka raximah ullah qur-aanka kariimka ayaa asal u ah inay waajib tahay nafaqada zawjkana ku waajib tahay wman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah ayuu ilahi lay subxaana wa tacaala wixii ilaahay siiya ha nafaqeeyo ha ku bixiyo wa cala almawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf buu ilahay leehay midka wax loo dhalay gabdhahaas wax u dhalay ee xaaskiisa waxay ku leeyihiin risqi iyo aradbax iyo kiswa الrijaalu qawaamuuna calى الnisaaءi bima fadla allahu bacdhm calى bacdi wa bima anfaquu min amwaalihim nafaqada marka ragga ayaa laga rabaa yajibu waxaa waajib ah sunada dan ay ku sugantahay alayh الsalaatu wasalaam cutba bintu hinda bintu cutba radia allahu canha waati dhihi jirtay ninkayga ima siiyo abu sufyaan wax igu filan aniga xarurtayda khudii min maalihi ma yakfiki wa waladiki alay slam bilmacruuf ka qaado yajibu waxaa waajibaya cala zawji zawjkii waxaa waajib ku ahaba ninkii reerka lahaa aaska qabay nafaqatu zawjatihi zawjadiisa iyo xaaskiisa nafaqadoodii baa waajib ku ah yowman biyowmin ah, maalin walbaa lagu leehay wax maalma fasaxa kala qaadanayo ma jirto oo laleeyahay khamiis baa soo gashay eh, maanta waa feesta ma jirto yowman biyowm inta ay cismadiisaba ku jirto ee u qabo nafaqadiina waa ku leedahay fa in kaana muusiran hadduu yahay ninkaasi nin muusira oo xoolo leh oo lagu tiriyo dadka dhaqaalaha iyo xoolaha leh lazima waxaa ku waajibaya muddaani laba mud oo min alxabbi xubuub ah almuqtaati la quudaysto fi lbeledi magaalada asaga ah ehe gabadhu ay joogto cuntada laga cuno yaa laba mud laga rabaa inay maalin walba umiso mud muddaynkuna waa saac ama suus nuskii baa muddayn la dhahaa ilanna midku waa arbacatu amdaad afar mud wey saacu arbacatu amdaad wey saacu marka haddii rubuc la dhaho waa hal mud haddii la dhaho nisna waa laba mud wey laba mud buu marka siraya raashinka markaa la quuto ee la cuna dadku ay cunaana ee quutulqaalibka la yidhaahdo ayuu laba mud siinayaa marka waaba gooyeyba musanifka raximah ullah inta qadarka ee raashinka gabadha laga sinayo waaba gooyeyba isaga oon kala qaadin asmaanta iyo amkinada iyo axwaalunaaska dadka isaga xaaladooda yacni zamankan waxa dadka ay u yaqaanaan inuu biil noqon karo yaa zaman kale laga yaabaa inuunan biilba aynan u aqooninba oo masruufa uunan ahayn wax waaga hore biil noqon jiraan hadda biil noqonaynin waxba tarayn ama aan labada dadku waa aynan anficayn ama aynan qaadilin ama quutulqaalibba u ahayn ama curfigoodaiyo dhaqankoodaba gabadha aan la siininba marka in laba mud la yidhaahdo wixii oo makaan walba iyo zaman walba iyo qof walbaba loo fiirinayo sidaas waxaa ku tegay shaaficiyada ku tagtay imaamu shaafici raximah ullah ijtihaadaadkiisay ka mid laakiin markaad unoqoto qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga alayh salaam curfiga uma wax loo celiyey curfiga wixii dadka ku filaan kara waxa dadka cuntada u ah waxa biil u noqda waxa kuwa aqniyada iyo tujaarta ay ciddooda ku biishaan kuwa dhexdhexaadka wax ciddooda ku biishaan biilka dadka fuqarada ay qaataan curfigaasaa loo celinaya wacaashiruuhuna bilmacruuf wacala lmawluudi lahu risqun wakiswatuhuna bilmacruuf ah, khudii maa yakfiiki waladaki bilmacruuf ah, marka macruufkuna waxaa weeyaan waa curfiga iyo caadada dadka iyo dhaqankooda uma loo celinaya wاlcurfu macmuul bihi إida warad xukm min asharci shariifi lam yuxad wax taxdiid ah oo qur-aanka iyo sunada ku soo arooray oo ah intaa iyo intaasa maalintiiba la siini intaa laga yaraynin intaa laga badinin ma jirto arrinta waxay u noqonaysaa curfiga iyo caadada iyo dadka waxa dhaqan u ah iyo gabadhaasi wixii u cunamo laayiq u ah iyo wixii iyaga gabdhaha mahiilaadka ee lamidka ah ay masruuf iyo biil u arkaan ayay u qaataan iyo ninka asagaa ah, ragga lamidka ah ee la dhaqaalaha waxay bixiyaan taasa loo celinaya wain kaana buu yihi musanifku mucsiran hadduu yahay qof faqiira ninka reer kale famudun hal mud buu siinayaa wain kaana mutawasitan hadduu yahay nin dhexdhexaad ah oo dakhligiisa iyo wax uu dhexdhexaad yahayna famudun wa nisfun hal mud iyo nis wey mudku waa saca mugi wey wayalzamahu waxaa ku laazimaya maca dalika cuntada qalalan ee uu siiyey ma anfacaysa keligeede ujratu daxni baa waajiba msagadi cambuulo iska eh, qabandiy ama gele iska aad udhibta waba ma tarayso amaan gabadha ma qabanayso waa in marka loosoo loo soo shiido oo lagu daro dhaqaalaha waxaa la bixinayo ujratu daxni ah, shiididda la shiidayo xubuubtaasi ujraday ku bixineed walkhabsu iyo khubuskii in la shiido in waxrta la kibseeyo oo la qoosho oo kibis laga dhigay u baahanta ayaan ujrada ubahanta waludmu iidaamkiina waa inuu raaciyaa de yaabis lama cunaaye koosaartiina waa inuu raaciyo hadday maraq tahay iyo haddii caano tahayba waa inuu koosaartii raaciyo calaa xasabi caadati lbaladi beledka iyo magaaladaasi gabadha ay joogto caadadooda hadba siday tahay oo min alaxmi hilib haddii lagu koosaartay iyo waduhri subag haddii la isticmaalayo wagayri dalika caaniga wixii lamida hadda dadka waxay isticmaalaan caadada iyo curfkaasa loo celinaya soo maarti middan dambe wuxuu celiyey calىa xasabi caadati اlbalad buu yiri dhammaan marka calaa xasabi caadati اlbalad maa loo celi fain taraadayaa labadii isqabtay hadday raalli ku noqdaan masruufkii calىa akhdi اlciwadi inay ciwad qaataan can dalika waxaa lasoo sheegay jaaza waa banaanye meeshii la yihi laba mud ciwadkoodii oo lacaga bedelkoodii oo cunto kalaa nooci lasina noocaan ahayn oo ciwad iyo bedela hadday raalli ku noqdaan jaaza way banaanta aday iska raalli noqdaan walahaa waxay gabadhu leedahay maa taxtaaju ilayhi min adduuni taa hore cuntadii bay aheede xaggii markaa subkashadii iyo siliideysigii iyo qabayskii iyo arrimahaasoo danageliya nadaafadii lahaa waxay leedahay maa taxtaaju ile waxay u baahanta baladuhni subaga dirrahaasi madaxa ay ku subagto madaxii busaasi waa in la subko oo la hagaajiyo timihii wasidri iyo gobka geedka caleenta gobka la yiraahdo geedka gobka la caleentiisa oo ayadana sida lagu qabaysan jiray oo nadaafada iyo loo isticmaali jiray haddana hadee waxbaa galay bedelkoodii saabuuno iyo waxbaa la helay walmishti iyo shalladii waa laga rabaa ninka inuu gabadha u diyaariyo ay timaha ku shalaysanaysa wa thamani maain biyaha lacagtoodii maail ikhtisaal biyihii gabadha ku qabaysan lahayd ayaduna haddii aanay mutawafira waa inay u tawfiiriyo oo lacagtii kusoo gadan laheyd ee ku shuban lahayd biyahaas waa inuu ku daro biilka biyahaas marka qabayska ay ku qabaysanayso ma qabays kaasta ah maya wuxuu ku dhihi doonaa nadaafadeeda gaarka u ah iyo muxuu ahaa xayd xaydxaydi arrimaha ma khuseyse wixii qabaysoo gabadhaasi ku waajibay sababteedana asaga u lahaa oo inuu biyihii kuqabaysan laheed uu keeno sababteeda asagaas gale in kaana hadduu yahay sababuhu sababuliktisaal qabayska sababtiisa jimaacan jimaac hadduu ahaa xaggiisa ka ahaaday aw nifaasan nifaas gabadha way dhashay umul weyaan asagaana sabab u ahaa fa in kaana sababuhu hadduuse yahay sababtiisu qabayskaasi xaydan xayd caadadii baa ku dhacday aw gayra dalika ama waxaan xayd ahayn ixtilaam iyo dhadhab iyo elabada iskaga ixtilaamtay oo qabays ku waajibay lam yalzamhu ninka ku laazimi maayo inuu biyihii keeno Ah, iyada taqana meshay ka keensanayso haka qabaysatuu kuleeyahy waxooga markaa laiskumaana waafaqsana arrimahan waxaan curfiga u noqonaya caadada curfiga iyo caadaduna waxaa weeyaan in gabadha biyaheeda qabayskeeda nadaafadeeda dahaaradeeda gobasheeda iyo jiifkeeda iyo gurigeeda cuntadeeda iyo nolosheeda waxaasoo dhan ba ninka ay cismadiisa ku jirto ee mas-uuliyaddeeda iyo xilkeeda qaaday ee shaqadeeda iyo howlqabadkeeda o dhan ka xanibay ee gurigeeda iyo aabaheeda iyo mas-uuliyaadkii dadka kale saaraa ka soo wareejiyey ayaa laga rabaa duduubka waa saas fain kaana sababa xaydan aw ayra dalika lam yazalhu ma laazima kuleh walaa yalzamhu hamanu iibi diib iyo baraafuun iyo isudgoonayn iyo cadar lacagtiisa ku laazimi mahayo walaa ujratu abiibi dabiibka iyo dhakhtarka ujradiisana ku laazimi mahayo hadday xanuunsato jirato markay caafimaado onba asaga un bay isku imaana wada hadlayaan wixii ku saabsan diib iyo dabiib iyo dhakhtar iyo isbitaal iyo baaritaan iyo umuurahaas oo dhan meel kale ha aado saasuu ku lehay walaa ujrata iyo caafimaadkii iyo noloshii kaleo dhan waa isku wada mid wey xaajadii gabadhii baahideeda bayna kamid tahay walaa shiraau ladwiya adwiyada waa jamcu daawooyinka in loo soo gado oo ma uu soo baaray ha maxaa lagu soo qoray keen oo soo gadiya ma jirto kuleeyahy wanaxwu dalik wixii intaa lamid ah waxyaalahaas asaga aan markaas toos ugu khidmaynaynin ah wayajibu lahaa waxaa u waajibi gabadha min alkiswati alradaxa maa jarat alcaadatu bihi waxay caadada ku dureetay oo fi magaalada laga yaqaano min hiyaabilbadani dharka jirka ay gabdhuhu xidhaan dadku xidho oo ay isku labistaana walfarshi iyo firaashka libaasku ilan kamid yahay walqidaau go-a lagu daboolo sariirta la saarto ama la huwado walwisaada barkinta lagu tiirsado intuba calaa xasabi maa yaliiqu wixii u cunaba ayadu biyasaari asaga taajirnimadiisa marka la fiiriyo wa faqiirnimadiisa markii la fiiriyo ama wasad iyo dhexdhexaad hadba wixii asaga munaasaba waa gabadhana u cunaba ayuu aradax ooga dhigi oo gogol ooga dhigi oo barkin ooga dhigi oo jidkeeda u marinaya isaga awooddiisaana la fiirin wayajibu waxaa waajibaya tasliimu nafaqati ilayha gabadha masruufkeeda nafaqadeeda inuu siiya min awali nahaari maalinta awalkeeda maalinta markuu waagad baryaba ilan waxaa bilaabanaysa holi baa bilaabanaye yoom buu cuntadeedii iyo waxay lahayd iyo yuu usoo diyaarinaya bu kuleeyahy min awali nahaar hadduu usoo jimleeyo oo biilkii o dhan bisha usoo qaadana ayadan waxba dhibaataa male haddiiba heshiiska iyo ay isku ogolaadaan oo meel isla ogolaadaan wayajibu waxaa waajibaya calayhi ninka korkiisa tasliimu lkiswa aradbixi inuu dhiibo min awali fasli cuntadii ayadu waxaa wey waa wax yoomi aho maalin walba waa loo baahanya aradbixuse maalin kasta ma noqon karee waxaa loo qaybinayaa fusuushaa loo qaybinaya alfusuul arbaca afarta fasal alrabiicu waalkhariifu washitaau wasayfu soo ma ahayn waka gugii iyo dayrtii iyo xagaagii iyo jiilaalkii wey afartii xili y xili walba larabaa inuu aradbixiya la rabaa xili walba inuu aradbixiyo ayaa la rabaa marka marka yajibu caleyh waxaa ku waajiba tasliim lkiswati aradbaxaya inuu farta ka saaro min awali lfasli xiliyaha zamanka iyo sanadku fusuusha ayadaa awelkeeda mid walba inuu ka siiyo fain acdaaha hadduu siiyo kiswata muddatin aradbax muddo loogu talagalay in la qabo oo beyna faslin wa faslin labadaa muddo inta udhexaysa inay qabta loogu talagalay buu usoo gala oo siiyey fabaliyad markaasay baali noqotay maradii qablahaa muddadii loogu talagalo la gaarimay maradii baali noqoto dildilaacday lam yalzamu kuma laazimayo kule ibdaal in loo bedelo ah, sug bale waktigaadi lama gaarin ah, ah, muddadii lama gaarin makaa dilaacday adiga maryahaada ilaasho haddaba tolmadii iyo muxuu ahaa eh, eh, jiilka ka dhowro aboorka ka ilaali aska dildilaacinin lam yalzamu ibdaaluha inu iska inuu bedelo waajibkumaaba kuleeyahy waa ku adagyihi sooma tijaabeye meeshan wain baqiyat hadday se maradii baaqi noqoto bacda almudati muddadii loogu talagalay kadib ayay sii jirtaao gabadhi maryaheediiba hagaajisatay way ilaashatay ninka wax ka helmaysa dhowro istiri ayagoo haysato maryah u hagaagsan yahay yay muddadiiba gaadhayba muddadii dharka kale loo gadi lahaa laazimahu tajdiidu in loo cusboonaysa waajib ay iyaduna hadday maradeeda hagaajisatana xilligii markii la gaaro mara waad qabta la dhihi maayo oo in maro loo gado haddii maradii waktigii loogu talagalay ay gaarhsiin weydana muddadii unbaa ku jiida laleeyahay walahaa waxay leedahay an tatasarafa gabadhu waa u banaan inay ku tasarufto fii kiswatiha ardhaxeeda bilbayci hadday iska gadi wagayrihi hadday qof siini ayadaa iskale dharkeeda iyo xoolaheeda ayadaa iskale lakin ad waxaa ku jirta meesha hadday siiso muddadii may ku hiran wey saasuu soo sheegay wayajibu lahaa waxaa waajib u ah oy mudanaysaa ay leedahay gabadha suknaa mithlahaa ayada gabdhaha lamidka ah meesha ay degaan ee la dejiyo halkaasaa iyadana ay mudan taha way la dejinayaan nacam marka askinuuna min xayu sakantu min wajdikum wey dadka ayagaa awoodda ay leeyihiin iyo dhaqaalahooda iyo qaabka ay yihiin iyo faqri haduu yahay haduu dhexdhexaad yahay gabdhaha lamidka iyo asaga meesha uu heli kara awoodiisa waana heli karaa gabdhihii lamidkahaana meel fiican bay degan yihiin waa inaad dejisaa wain kaanad hadday tahay miman gabadhaan hadday kamid tahay miman gabdho tukhdamu loo khidmayo fii beyti abiiha aabaheed gurigeeda lagu khidmayn jiray gabadhan oo gabadh dharka loo dhaqi jiray oo loo adeegi jiray bay ahayd lazimahu ninkii waxaa ku waajiba gabadha noocaasa guursaday ikhdaamuhaa inuu khaadim usameeyo oo u sameeyo ayaa waajib ku ah gabadhi loo khaadimi jiray gurigaada markay timaado waa in khaadim usamaysaa oo loo khidmeeyaa dayib intan maarata uu tasaahulay meelana waa fududanaya waa waasicin meelana waa cadiidiyaya gabadhii waa xanuunsan oo jiran ayuu wuxuu yihi lama isbitaal lama geenayo khaadim loo sameeyana waa kan waa ka wayalzamuhu waxaa laazimaya nafaqat lkhaadimi khaadimkeeda inuu nafaqeeyo in kaana milkaha gabadha milkeeda hadduu yahay gabadha ayadaaba khaadim wadato oo addoonay laheyd bay lasoo guriga la imaatay khaadimkaasi nafaqadiisa iyo biilkiisa iyo masruufkiisa dhankaa laga rabaa buu leey hadduun asaga mid cusubba ukeenayn wa inamaa talzimhu nafaqa nafaqada haddaba goormay laazimi waxay dhahaan annafaqatu fi muqaabalati اlistimtaaci waاljimaaci marka haddii ayadu ay xaggeeda diyaar ka tahay oo ninkeeda ay isku salimto markaasay nafaqada iyo umuuraan kale u bilaaban hadday la waayana waa la waayey way jiranta soomaa kol haddaan istimtaacuna suuroobi karin waa laga jaray bay halkaasi ka boodayaan wa talzimuhu nafaqatu nafaqada way laasimaysaa idaa sallamat ilmar'atu naagtu markay dhiibto ama haweeneydu ama xaaska nafsaha nafteeda ileyhi ninkeeda markay u dhiibto oo naagaan ninkeeda diidaneen oo ogol oo aqbalaysa hadday tahay sallamat ilmar'atu nafsaha ilayhi haweeneyda baaliqada caaqilada nafteeda markay ninkeeda u dhiibto suuradda soo socto ama mase caradat nafsaha caleyh waa u bandhigtay waxba ayago wintay lakin waa isku bandhigtay waa kara haddii ay asaga uu dan kaleeyahay leeyahay asaga u taallaa macnaha saas caradat nafsaha caleyhi ah, oo qof bay u sheegtay oo diyaar baan ahay u sheegay iyo nacam waxbay sheegtay ama mase caradahaa waxaa gabadhi u bandhigay ninkii weliyuha weligeedii ooy waaka xaaskaadii waan kugu soo wareejiyey mala wareegeysaa in kaanat hadday tahay sagiiratan sawaan in kaanat sagiira marka weliga uu soo salimaye ninka usoo dhiibay waa goorma in kaana sakiira hadday yar tahay wey lasoo galbina guriga la keenaya sawaaun waxaa isku mid ah kaana zawju zawjku haya kabiiran mid weyn ninka wax loo soo aw sakiira mid yar haya ilmo yar oo laa yataata minhu kama suuroobaynin alwadu jimac ilmo yar jimaac iyo wad iyo waxbaba gaadho hataa hadduu yahay oo islaantii loo keeno isagaa masruufka iyo nolosha dhan laga rabaa gabadhaasay u tahay isaga ilmo yar baa ahaadee laa yataata minhu ka suura alwadu jimac ilma yar waa laskaga gurin karaa islaanta nikaaxa iyo caqdiga iyo waa sii gunti karaa gabadha yar waa sii caqdin karaa caqdiga iyo jimaacu iskuma xidhna haddii caqdiga uu dhaco laakiin maanic kale oo jimaaca manciya uu jiro waa masale kale wey marka ilmo yar baa naag loo guuriyey oon weliba waxaasba gaarin gabadhaasi in la masruufay mudan tahay ilaa an tusallama in looba dhiibo ilayhi zawjkii gabadhii walxaal hiya sagiiratun ay yar tahay oo laa yumkinuuna suuroobaynin waduhaa jimaaceeda falaa nafaqata lahaa nafaqa ma leh ilmo yar oo aan weliba qaangaarin ama caruurahoo aan jimacba waxba ka suuroobaynin ayaa ninkii loo gelbiyey maaratay waxaa nafaqa male laa yumkin waduhaa jimaaceeda una suuroobaynin falaa yumkinu suuragal maa wadha in la jimaaco suurgafa nafaqata nafaqa male qaarkood way qaban inay nafaqa leedahay karadqaa'i walqarnaa'i oo kale haweeneyda haddii radqata ama qarna tahay ninka la joogto nafaqay leedahay sakiiradana waa saas kale leeyihin wa dalika ayda arrinkaasi shardigiisu marka uu ninka nafaqada bixinayo an tumakinahu waa inay ninkii isku makanayso atamkiin taam ama atamkiina taam ismakanin taamah oo wax carqalada iyo wax ka hortaagan iyo wax ka mancinaya misna midna uusan jirin waa inay ismakaniso istimtaaciisi iyo umuurahaaso dhan nafteeda ay dhiibto wey baxayثu xaalad laa yamtanicu ow laa tamtanicu aynan diidaynin minhu ninka fii leylin habeen ow nahaarin maalin habeeniya maalin xilligu u baahdo ayna mancinaynin oo diinayn habeenu maan ogolahay maalin ha isoo dhawaan hadday tiraahdo tamkiin taam lama helin si taam oo dhammaystiran iskuguma soo dhiibin marka fii laylin aw nahaarin labadaba waktigu u baahdo falow nashazat hadday ka santaagto oy inki diido walow fii saacatin saacad ba allaha ka dhiga oo mase saafarad way iska safartay bigayri idnihi idankii zawjka oon fasixin bay safar iska aaday cibaado iyo daaca ahaata safartaasi xaje aw biidnihi idankiisa weeyaan asagaa ogolaadae lixaajati danaheeda u socotaa ayada danteeda gudanaysa asagaa hafasaxabe aw axramad cumro iyo xaj bay iska xarmatay aw mase saamad way iska soontay tadawucan tadawucanka xajki iyo cumradii iyo soonkii intaba u noqonaya sunna iska soomaysa iska xajinaysaa bigayri idnihi mana idmina uma fasixin aw kaanad amatan addoon bay ahayd fasallamaha sayidu sayidkii addoonta lahaabaa usoo dhiibay ninkii leylan habeenkii unbuu yidhi way kula joogi faqad oo keliya maalintaani bay i khidmeene falaa nafaqata lahaa intaasoo dhan nafaqa male intaasoo idil wax nafaqo muslima kulehda male wa ama almuctada haweeneydi marka ciddada tirsanaysae la furay ama laga dhintay ayuu ka hadli doonaa fatajibu laha sukna waxay leedahay mxuaha sukna iyo degaan iyo guri bay leedahay fii muddat alciddati muddada ciddada ay ku jirto sawaawan waxaa isku mida kaanad ahaatayaa haweenadaas kaanat alciddatu ciddadu ahaataya ciddatu wafaatin ciddo haweeney laga dhintay oo ninkeedi dhintay oo ciddo tirsanaysa ha anhaato aw mase rajciya mid ninkeedi uu hal iyo laba ku faray oo rajciya oo inuu soo ceshada ay u banaan tahay aw baa-inin mid uu saddexdiiba ku furay oo baa-inoo ka tagtay oo kusoo noqonaynin nin kala guursada mooyeene intaa farqi ma kala laha intay ciddada ku jirto hadday haddayba ciddo ku jirto ama halaga dhinto ama hala furo ama furinka baa-ine ama rajci wuxuu noqda noqdee waxay leedahay sugna iyo guri bay leedahay saas uu marka musanifku waana masale khilaafi hadi masalada walasku khilaafsan yihin naam saddexdii haddii naagta lagu furo sida xooga badan ee raajixa ah xadiidkii saxiixeyn kusugnaa faadima binti qays wax maarata ay leedahay oo sukunaa ah ma jirto ah, laa sugnaa laha saddexdan hadii lagu furo meesha ay soomaalidu dhahaan wey naag la furay fadhi oo ma yaalo wey mid saddex lagu furay wey laakiin rajciya hadday tahay oo leedahay wa ama nafaqatu nafaqadii taahar suknadii iyo gurigii bu ahaaye falaa tajibu ma waajibaysa fi cidat lwafaat haweeneyda laga dhintay ninkeeda uu ka dhintay ciddada tirsanayso intay ciddo tirsanaysa nafaqo maleh maxaa yeelay xoolihii ninka uu ka dhintay dhaxal wey thumunkeeda ama rubuceeda unbay sugi mooyeena xoolo dadeed cuni mayso kol hadiiba laga dhintay wa tajibu lirajciyati midii rajciyadaheed hal iyo laba iyo lagu furay ninka inuu soo ceshada u banaaneed way waajibaysaa in la siiyo nafaqadii mudlaqan mudlaqan wuxuu ka wadaa ama xaamila ha ahaato ama xaa'ilo aan uurahayn ha ahaatee haddayba rajciyata tahay ciddadiina ku jirto waa inuu nafaqeeyaa walilbaa midii baa-inadaheeda saddexdiiba lagu fura iyaduna nafaqay leedahay waa goorma in kaanad xaamilan hadday xaamilo tahay hadii markay baainadi markay nafaqa la sii wa markay xaamilo tahay wey haddii aysan xaamilo ahayn oo wax caloosheeda ku jiro aysan jirin nafaqa male sukraana male wayadfacu ilayha yowman biyowmin maali maalin walba u yowman biyowm wuxuu wadaa yani maalin walbaba xilligeedaas farta ka gelaya nacam hadday xaamilo tahay xataa yadacna xamlahuna wain lam takun ilbaa midda baa-inadahee saddexda lagu fulay haddii ay aynan ahayn xaamila mid uura falaa nafaqata lahaa nafaqa maleh ah, wax nafaqo ay leedahay maleh wain lam takun ilbaa-inu xaamilan falaa nafaqata lahaa wاlkiswatu ka nafaqa mhm. haddayna xaamilo ahayn ah, ciddana markaas ay ku jirin oo uur iyo wax aynan ahayn mutawafaacanhaadii aan soo ogaanay mudalaqadii la furayna khilaafka ka taagan wاlkiswatu ka nafaqa kiswadu hadba wuxuu lamid yahay aradbaxa gabadhaba si nafaqadii buu lamid yahay oo sidaan kusoo maray nafaqada haweeneyda nafaqada iska leh kiswana way leedahay haweeneyda aan nafaqa lahayn kiswana ma laha macnaha waa saas walkiswatu ka nafaqa kuwa had soo mareyni naam ama nafaqatu falaa tajibu fi cidat lwafaat soo kuma soo dhihin kol haddayna nafaqaba lahayn fi cidat lwafaat falaa kiswata laha kiswana ma laha kiswana ma leh wاlkiswaةu kanafaqati oo kale weeyaan midii nafaqa la siin jiray kiswa la siin middaan nafaqa lahayna kiswa male ardax male in ikhtalafa zawjaani haddii labadii isqabtay ay iskhilaafaan fii qabli nafaqati nafaqadii inay qibdoodeen iyo la siiyey iyo in kale isku khilaafeen oo haweeneeda waxay leedahay ninkii biili ma siiyo ninkana wuxuu le waan siiyey falqowlu qowluhaa hadalka la qaadanayo waa hadalkeeda oo dhaaraa leeyahay hadday dhaarato warkeedaa la qaadan asalka waa in xoolaheeda nafaqadeeda ay leedahay baeed asalkaana wax cadayn iyo bayina waa in loo helo kol haddaan la haynin warkeedaa la qaadan biyamiiniha way dhaarase wain ikhtalafa haddayse isku khilaafaan fi tamkiini makeridii taamka aheed ee ninka ay isku dhiibi laheed ee nafaqa isaa ku yeelan laheed yay isku khilaafeen wuxuu leey ninkan imaba islaanta maba ogole buu leey waxay waan ogolahay falqowlu qowluhu ah, warkiisaa la qaadan ah, ilaa an yactarifa inuuba aqoonsado marka hore biannahaa makanat inay ismakamiso isku dhiibtay awalan marka hore ogolaatay asagaaba qirtay uma yadaci wuxuu sheegtay annushuuza inay hadda ay diiday oo kasoo booday bacdu markaa kadib intay ficleed kadib ayay gabadha hadda diiday oo waa diidan tahay marka nafaqa ma siinayo la soo istaagay ayadana waxay leedahay wey siday hore maan ahaa waan fiicnahay falqawlu qawluhaa hadalkeeda wey hadalka la qaadanayo wamataa taraka infaaqu infaaqa wamataa taraka mar ala marku alinfaaqa nafaqadii muddatan muddohu gabadhii waxba masruufkii iyo biilkii iyo ka jaray oo dhowr bilood bu waxbaba siininba saarat inafaqatu nafaqadii waxay noqoni daynan dayn bay caleyh korkiisa ku noqonaysaa marka asagaa lagu leeyahay maalala maalintii la helo ama uu wixii helo iyuu bixinaya wixii kale gabadha dayn bay iska sii cunaysay biil bay saareed bilahaasoo dhan waa loo xisaabaya waidaa adeecidoodii reerkooda ilahay u bixiyo wax siiy isagii waa u nagu leeyahay waidaa acsara binafaqati lmuxsiniin ninkii wuxuuba ka faqiirayba iska dhaaf wax kale dadkii fuqaradaha ee mucsiriinta ee fuqaradaha nafaqadoodii bu xataa keli waayey dadka saddex baa loo qeybiyey moogtahay muusir iyo mutawasit iyo mucsir baa loo qeybiyey marka kii mucsirkaa ah ee faqiirkaa ah wuxuu bixinayey kabarwamaanin buu helayay ayuu yihi maba keeni kara ayada xataa ma heli karo wa idaa casara hadduu ka faqiiro binafaqati lmucsiriina kuwa fuqaradaa ah waxa yar ay la kabaraadaan ay keenaan ciddooda u keenaan ayuuba keri waayeyba aw bilkiswati kiswati lmucsiriin arbixi buu keri waayey aw bisugnaa dagaankii iyo gurigiibuu heli waaye habata lahaa gabadhi waxaa u sugnaan oo u banaan fasu nikaaxi inay nikaaxii iska fasakdo qaadiga iskusii daynaysaa marka qaadiga aadaysaa warkeysii bay gudbinaysaa bayiina iyo cadaynaya makhaati baa la keenayaa ninka wax uusla haya iyo waxuu haya midna malaha ana kuma raali noqon kar wax kala mahayna male waa lagu baktinaya meesha marka waa kala fasakhaya fa in shaat hadday doonto fasakad way fasakhanaysaa wain shaat hadday doontana sabrad way sabri hadday rabtana way saasay ku ku tegi hadday rabtana way iska sabraysaayo ninkeedaas iskala joogi maalin wax ilaahay siiye maalin qadaba wa baqiya lahaa dalika waxaase baaqi u noqonayo lahaa haweeneydaasi iska sabirtay dalika nafaqadii ninka uu kari waayey fii dimati ninka qoortiisay ku leedahay maalin alaal maalintii keenaado isbedel dhacaa ayay ka qaadanaysaa nacam daynan xaaluu dan yahay wa in casara fi ludmi in casara biludmi hadduu ka faqiiroobo koosaarti aw binafaqati alkhaadimi khaadimkii nafaqadiisii ayadu waan biilan karaa musuub waan siin karaa lakin khaadimkan ay wadato ama maaratay meesha la keenay nafaqadiisa ma hayo o mase binafaqati almuusiriina ninkan dadka fuqarada iyo waxooda wuu heli karaa lakin dadkii muusiriinta nafaqadoodii marka hore u ku bilaabay ayuu hadda ka faqiiroobay oo keri waayey aw almutawasitiina kuwii dhexdhexaadka waxay keeni jireen ee biilkoodi ahaa buu keri waayey falaa faska lahaa fask ooma sugna gabadhaasi kol hadduuba nafaqat lmuxsiriin uu hayo tabartiisa intuu heli karo kuwa fuqarada la mid yahay ma dhihi karto dabaqadeeda kor u qaado mutawasitiinta igeeyo kuwa taajiriinta waxoodii baan rabaa ma dhihi karto fasakhna ma laha fa in kaana zawju intaas hadda waa bunsahda qaar ma qorayaan daynan wain acsara biludni oo binafaqati alkhaadimi o binafaqati almuusiliina aw almutawasitiin falaa faska laha nusakda qaar way ka maqanta soo saa ma qaaran u soo ma jiraan qaaran u qorayn jiraan sheekh ibraahim muku qoraya oka asxaabu faydulilah waxba uma qoraayo asxaabu faydulilaah uma qoraayo intaas anaa ku qorqortay ku tacliiqsaday ayib kutubta kalaa qoray fatxulwahaabka iyo tanwiirki kuwaasa qoray fain kaana zawju cabdan hadduu yahay zawjkii gabadhan qabay addoon weeyaba fanafaqatu nafaqada fii kasbihi shaqada uu qabanayo ayuu ka bixinaya shaqada uu addoonka qabanayo ee sayidka u qabanayo reer buu yeeshay reerkiisana waa ka beeli in kaana saaxibu kasbin hadduu yahay nin shaqaysto oo xoog maalo oo shaqaysta haduu yahay wailaa hadduunan shaqaysaninse fa fiihimaa maa fii yadihi wixii gacantiisa markaa ku jira ee gacanta ku hayo in kaana maaduuna lahu haddii loo idmay fi tijaara tijaara haddii loo idmay oo sayidka uu tijaareeyo wuxuu gacanta ku hayaa laga biili gabadhi wailaa hadduunan maaduunba ahayn oo looba idminba fain shaad hadday doonto gabadhi addoonkaa uu qabay fasakad way fasakhan way iskaga tegi wain shaad hadday doontana sabarad way sabri ilaa an yactiqa ilaa uu ka xoroobo addoonkaas oo fataakudu minhu ay wixiisa ka qaadato nafaqadii waxeeda ayaga ka qaadato ninkii ilaa uu ka xoroobay sugaysaa faslun faslka wuxuu ku saabsan yahay fii mu'ani alqariibi wاlraqiiqi wاlbahaa'im haddii zawjadii iyo xaaskii laga soo tegey mu-antoodiiyo nafaqadeedii iyo sugnaheedii iyo aradbaxeedii nolosheedii waxaa jira wax kale oo la biilo oo la masruufo oo mas-uuliyadii xil ilaahay dusha ka saaray dadka waxaa kamid a ah qaraabadii kuu dhowaa isii kuu ka dhawaayeen raqiiqii iyo addoonkii aada laheed gacantaada uu ku jiray ee adiga aad khaadim ka dhigatay bahaa-intii iyo xoolihii adigaba aad dhaqanaysay saad ugu noolaanaysad u gowracana u gadan ay u maali ayaa inaad u biish u masruufto ood u daajiso ood wax usiisa lagaa rabaa haddii kale waa lagu ciqaabi laakiin nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu u imaaday maalin neef geel ahoo rati ahoo markuu nabiga arkay alayh salaam buu dhawaaqay oo ololay markaasuu nabiga alayh salaam intuu halkaa tawaadda saa oga masaxay wuxuu yidhi awey saaxiba hada aljamal ratiga ninkiiskalaha awey ratiga waa sheeganayaa dhib inaad u geysatay nolosha ka xanibtay daaqi u diiday aad ku shaqaysato marka waa kala hadlay ilahay ka baqa buu yihi nabiga sal allah alay wasalam xoolihan aad haystaan bahaimta yajibu waxaa waajibaya cala shaksi qofka dakaran kaana u ama rag ahaada ama haween ahaadee waxaa waajib ku ah idaa fadula waxa uu haysta hadduu dheeraad ka yahay can nafaqatii asaga nafaqadiisii iyo wanafaqati zawjatihi sawjadiisii iyo asaga nafaqadiisii wixii dheeraadka ah ee ka badan an yunfiqu inuu ku bixiyo alal aabaa'i aabahii iyo aabayaalkii aabihii awowii baa loo jeedaaye iyo walummahaati hooyooyinkii hooyooyinkii iyo waxay dhadhaleen iyo aabbaha hooyadii iyo wain calow haba koreeyaane min ayi jihatin kaanu meelay ka ahaadaan ama xagga aabbaha ka ahaadaan ama xagga hooyada ka ahaadaan ayayda iyo awowyaa wa cala alawlaadi awlaaddi ayagana korkooda wa awlaadihim iyo awlaaddoodii wain safaruu haba hooseeyaane carruurtoodii carruurtiisi carruurtoodii waxaaso dhan waa inuu marka uu siiyo dukuurankaanuu kuwa lab haadaano aw rag iyo wiilal ah aw inaasan gabdha haadaane inuu asalkii iyo faracii baa laga hadlaya asal iyo farac haddii aan waxba haysanin usuushaadii waa inaad nafaqaysa furuucdaadii carruurtaad dhashay waxay sii dhaleenna haddii aadan aad waxba maarta aadan ayaga ayna haysanin waa inaad nafaqaysaa wacala waarihim low mithlu dalik waa ka heed nacam waa inu marka ay waxbixiyaan xaaskii waalidkiiba ayana kamid aho wasaaxiban fi dunya macruufan bu ilahi subxana wataala wasali insana biwaalidihi xusna haweenkii eh, waxaa kamid a ah caruurta ayana in la nafaqeeyo la masruufo nacam fa aatuuhuna ujuurahuna marka laleeyahy haweenkii wax nuujinayay iyo caruurtoodii iyo in wax lagu siiyo fain ardacna lakum bishardi lfaqri waxaase shardi ah markaas asalka iyo faraca nafaqadooda ay ku waajibayso inay fuqara yihiin wiilka waa dhashay lakin dhaqaalu haystaa waa saaba xoolale xoogna leh aabbaha dhaqaalu haystaa walcajzi bishardi alcajzi inuu caajiz can ilcamali yahay uuna shaqaysan karin oo xoog uu maarata ku shaqaystan uan lahayn ayadana waa shardi ima bizamanatin inuu yahay qof iska naafa aho amooro aho aan waxba qabsan karin zamaanada waa naafanimada wey ama indhahu naafa ka yahay ama lugaha ama gacmaha aw maskaxda iyo caqliga aw dufuulatin caruurnima haysaba ilmahan oo ilma yaro shaqaysan shaqaysan kara maha ilma caruura aw junuun waa waalan yahay intaas shuruudda waa in la helo lakin hadduu qofka uu xoog leeyahay ama dhaqaalo leeyahay waxba kuma saaro wey macnaha wa waxaa waajibaysa nafaqatu zawjati labi aabbaha nafaqadiisa waajibay kugu tahay zawjadiisana waa ku biishaa ood ku nafaqaysaa nacam ila aabihii inaad asaga biisho waa ku waajib inaad reer u guursana waa waajib inaad marka reerkii u biishana waajib weeyaano waa taabic weeyaano maa laa yatimu lwaajib illa waajib way ka tegeysaa wain kaana lahu aabaa hadduu leeyahay aabayaal aabbihi awowyi wa awlaadun caruur oo walaa yaqdiru una karin calaa nafaqati lkuli xaggan asalna waa leeyahay faracna waa leeyahay waxaan hayana isaga noloshiisa marka laga reebo kuma wada filaan karo a ah laa yaqdiru calaa nafaqati lkuli see laga lehay qadama alumma hooyadii buu ku horreysinaya hooyadii buu ku bilaabi umak uma umak waa kuu nabig alay slam ku celceliyey uma alaba abi baan ugu uma alibna ilmihii asagiira ee yaraa ilmihii yaraa sagiira uma alkabiira kii weynaa wa hadihi nafaqa haddaba nafaqada laga sheekeynayo muqadaratu waxaa lagu qadaraya bilkifaaya wax ku filan inay tahay wey marka laga hadlayo nafaqada la siinaayo qaraabada iyo ehelka maxaa weeye intee leeg baa la siin wax in oo lagu xisaabi ma jirtee kifaayada umaa la fiirin khudii maa yakfiiki buu nabi alay slam wixii kugu filan waxaa kugu filanaysa lagu ogaan karaa curfiga iyo caadada dadkaa loo celinaya dhaqankooda walaa tastaqiru fi dimati qaraabada nafaqadooda dimada kuma sugnaanayso oo maxay zawjadaa ah haddii aadan hadda dhaqaalihii iyo nafaqadii aada siinaysa aada weydo wixii asagaha dimadaadu fuuli soo maana soo marin mar dhow mar allaala markaad heshaad wixi o dhan u magdhabaysaa laakiin qaraabadaada nafaqadii kugu waajibtay siinaysay haddaad weydo maanta hadda waxaa weeye maca almuxsin min sabiil dayn ku fuulaysa oo markaa dhaqaala heshaa u magdhow lagu dhahayo ma aha marka haddaad haysa sii haddaan haynina mid intaad haysa u kala qaqaybi si kugu kala horeeyaan haddaad waxbaba haysanina deen dusha lagaa saari ma jirto walaa tastaqiru ma sugnaanayso nafaqadaasi qaraabada fii dimati qoorta qofka kuma sugnaanayso oo mar alla markaa heshaa lagaa rabaa iska bixiyo waa deyne laguma lahaa haddaad hayso umaad bixin haddii kalena waxaa weeyaan faaqidu shay laa yucdi laba qaawan isma qaadadi wey wain ixtaaja alwaalidu waalidkii hadduu u baahdo almucsiri ee faqiirka ahaa waalidkan waxbaba haysanin yaa wuxuu haddana u baahday ila nikaaxi guur ah, halii guur yiri barala-aan baan ahay oo hudow la-aan baan ahay oo meelaan ku hodoobay wax ii khidmeeyey midna ma caruurtaada iyo reerkaada korsaarkuma ahaan keliye ayuu yiri odayaashu marka markay meelahaas gaadhaan waa dhahayaan ogta ah, haddii wax walba loo tawfiiriyo oo sariir iyo alaab iyo qoli iyo waxba laiskugu rido oo la yidhahdo annaga waxba ku hayno oo wiilkii wiilkiisii haweenkiisi iyo caruurtiisii waxo dhan ay ukhidmeyn ukashadanayaan kuma sasabna kuma sasabna isaga reer uu leeyahay oo ukhidmeeyo oo awaamirtiisa uu furshado taladiisa dhiibto ayuu rabaa oo meeshaa uu ka maartay kasoo koodiyo wain ixtaaja alwaalidu lmucsir waalidkii faqiirka ah haduu baado nikaaxi guur lazima alwalada waalidkii waasib ku noqonaysaa almuusir ee qanigaha ixfaafa weligii waalidkiisa inuu dhowro cifadiisa iyo asuraantiisa bitaswiiji buu ku dhowrayaa inuu u guuriyo oo mase bitasari buu ku dhowrayaa inuu suriyo u sameeyo abi baa wuxuu reer baan ubaana weli wax dareen baa ugu dambeeya marka waa inuu cifadiisa dhowro u guuriyo gabadh haddii kale addooma ay jiraanna addoon buu siinaya leeyahay iskaga tasaru waman malaka raqiiqan qofkii mulkiya addoommo aw dawaaba xooluu leeyahay tan waa addoomihi nafaqatu raqiiqi wadawaab alqaraabada ka so baxday lazimatu nafaqatu nafaqadii baa ku laazimi haddii wlkiswati aradbixi kiswadana waa addoomaha wey xoolo lama aradbixiye laazimatu nafaqatu waa ku laazimaysa wlkiswatu binisbati lilcabiidi binisbati addooma hadday yihiin dawaabtii xoolihiina nafaqadiina kuwaajibaysa fain imtanaca ah hadduu diido can ilinfaaqi inuu nafaqeeyu diiday xoolahan anaa iskale mana nafaqeynay yiri suuqu iskala soo deynayaa markaasa fiyaasigii iyo yaanyadii iyo mooskii masaakiintii ayaa lagu sii deynaya bahal loodii oo bahalowday ayb ama meeshaas iskaga xidho qoraxdii buu iskaga xidhay ku heraaray imtanaca can اlinfaaqi cala raqiiq addoomihii inuu nafaqeeyo ama xoolihi alzamahu lxaakimu bihi xaakimka ku laaziminaya waad ku khasbantaha baa laleeyahy soo addoommahaadi ma aha waad nafaqeyn wain lam yakun lahu maal hadduuna xoolo lagu laazime una lahayn see la yeelaya akraa caleyh waa kireenaya inamkan haddii suuragal tahay addoonkan waa la kireen dameerkan waa la kireen waa la shaqaysiin wixii soo saaro ayaa laga nafaqeyn oo laga biiri wa ilaa biica caleyh waa la iibinaya ama qaarkii baa la hiibinoo qaarna xor buu noqona saga shaqaysan oo cuntadiisa soo saaran inta kalena sayidkii ushaqeyn shaqeyn faslun fi lxadaana xadaanadii buu kusaabsan yahay min alxidni wahuwa aljamb dhinacaas ayaa la yidhahda xidniga qofka dhinaca dhinaciisa hooyada iyo wadaarta ilmaha dhinac baysa u jirta ayib kuwa hadda jooga sidan u sida ayagoo meyd wadeen ayib hooyada laakiin waxaa lagu yaqaan dhabarkii carruurta saari jirtay oo sintay saari jirtay oo ilmaha halkaa markii intii marada lagu xiro lagu gunto markaasba oohin kasta iyo dhib kasta uu sheeganaya balaq buu dhihi jiray muddo yarba asagoo silaad arkaysa meel raaxada la saaraa marka laakiin hadda waa la iska ilaaliya aad baa la iskaga dhowraa xadaanada hadda waxaa loo wada waxaa weeyaan alqiyaam bixifdi man laa yumayiz walaa yastaqilu biamri nafsi iflan kaana aw majruunan kabiiran qofka aan asaga aan umuurihiisa uqumi karin ean ismaamuli karin ee ama caruurnimo darteed aan umuurihiisa ugu istaagi karin ama waali iyo junuun iyo caqligio ka tegay darteed oo umuurihiisa loo qumo ayaa waxaa la yihahda xadaana umuraha xagga nolosha ku saabsan iyo aradbaxa iyo waxa kusaabsan iyo tarbiyadooda oo lagu tarbiyeeyo wixii usuubada hadba lagu tarbiyeeyo axaqu naasi bixadaanati ifli ilmaha yar in la xanaaneeyo soomaalida xanaanay dhahaan carabin wa xadaanee in la xanaaneeyo waxa uu xadaanada ilmaha uquba waxaa ugu mudan alum hooyada hooyo wax ilma oga wanaagsan ma jirto si kasta iska tahayba hooyo ilmaha uu iskaga noolaani oo ayadaa wax u dhaaba maleh ah, naxariisteeda shufqadeeda dhimrinteeda sabarka ay u sabrayso wax lamida ma jirto hooyo uma umahaatuha hooyooyinkeed hooyada hooyadii dhashay iyo almudliyaati kusoo dhawaaday biinaahin haween kusoo dhawaaday yuqadamu lqurba kuwa dhow baa la hormarin falqurba hadda si kala dhow yihiin qaraabada hadba qaraabada u dhow hadii hooyo la waayo ayaydi hadii la waayo tii ku xigtay uma laaba aabihii baa haddana ku xiga oo ilmihii loo dhiibi uma umahaatu hooyooyinkiis kadalika sidaas kalmadkuuri alaqrab alqurba falqurbaadi wey kadalika uma abuuhu aabihiis oo jadki ah uma ummahatu hooyooyinkiis kadalika hooyooyinkiis duqoy bay noqdeen markaas huma luktu shaqiiqa walaashay shaqiiqadaheede ilmahan yar la xanaaneynayo iskoy isku abaahayno ka weyn oo xadaaneyn karta ayadaa loo dhiibi uma laku shaqiiq walaalkii shaqiiq ahaa uma lilabi kii xaggiisa walaal kala ahaa uma lilummi tii xaggeeda walaal kaga ahaa uma alkhaala habareerti uma banaatu likhwa walaalaha gabdhaha ay dhaleen bilaaba weyn isy mid ilmaha ahaayeen ilmahayse dhaleen ilmo yar yarahoo ilmo yar weeyaan markaa walaalihiis gabdha ay dhaleen oo asaga ka waaweyn ayaa jooga oo adeer buu u yahay ayagaa qaadi adeerkood bay qaadayan uma banuuhum wiilashoodii uma lilabi kii isku abaha ahaayeen uma banuuhum wiilashiisii dhaleen uma lilummi kii isku hooyad ahaayeen uma alcama eedadii baa loo dhiibay haddana uma alcamu adeerkii baa loo dhiibay haddii la waayo uma banaatu lkhaala habareertii haddii soo maray gabdhaheedii uma banaatu lcami adeerkii gabdhihiisi uma ibnu lcami in adeerkii baa loo dhiibayo qaraabadii soo geli intaas marka sidaasay casabadii ukala yihiin oo ukala dhow yihiin oo xadaanada ukala mudan yihiin wa shardu lxaadini haddaba qofka laleeya waxa xanaaneeyo ilmaha loo dhiibaya asaga qodhiisa waa inuu yahay qof ka suubada ama suuragal ah inuu ilmo xanaaneeyo oo asagaba cadaaladii iyo caqligii iyo xorriyadii buu sheegi doonaa alcadaalatu cadaalad baa shardi qof lagu kalsoon yahay diintiisa oo ilmihii aan sii fasahaadinaynin oo tarbiyada ka haleynaynin akhlaaqda ka haleynaynin waa inuu yahay walcaqlu baa shardiga majnuun waalana ma doqona laga yaababa inuu ilmahaba dhibaato ugeysto looma dhiibayo walxuriyatu baa shardi addoon isagaba laleeyahay o liskaba galan karo meel laga turi karo ilmihi loo dhiib wakada alislaamu islaamnimaa shardi gaal ilmaha looma dhiibayo walan yajcala lilkafirina cala lmumin sabiilan ta waddo kuma leh in kaana diifun musliman haduu yahy ilmaha muslim hadduu yahay gaal loo dhiib waa yahuudeynaya waa nasraaninayaay walaa xaqa lilmar'ati haweeneyda xaq ooma laha fi lxadaanati inay ilmaha xanaanayso idaa nakaxad hadday guursato nin kale waa la furay ilmihii baa qaadan bay tiri ilmaha iyadaa iskale intaan nin kale aynan ka guursanin nin kale hadday guursatose ilmihii xanaanadiisi iyo hayntiisa xaq ooma waa laga qaadan karaa ilaa an tankixa inay guursato ma lahu xadaanatuhu nin oo waxay guursatay ilmaha xadaanadiisaba iskaleba ka ibnulcami waxay guursatay ka camiha adeerkeed adeerkii ilmaha adeerkii bay guursatay xanaanadiisa isaga un lahaa dhibaato male laga qaadi maayo nin bay guursatay darta looga qaadi maayo maxaa ninkay guursatay waaba ninkii qaraabada u ahaaye isagaba oogu xigay xanaaneyn lahaay wa idaa balaqa sagiiru ilmihii yaraa hadduu gaaro xaddan xad buu gaaro cumrigiisa yumayizu fii uu kala sooci karo inuu hooyadii raaci iyo inuu aabihii raaci iyo midka u roon hadduu ilmihii kala garan karo khuyira waa la khiyaari gelin beyna abaweyhi labadii dhashay ayaa laleeyahy mid un dooro inta halkaa la kala fadhiisiiyo yaa waxaa leey ilmayow hooyada iyo aabaha mid un doora ayaa laleeyahay xadiiskiisa nabiga aleyh isalaatu wasalaam sunan tirmidi kusugnaa ah, marka mid un dooro hooyadu iska doortaa laga yaaba hoyada qaadan hadduu abihi doorta abihi baa qaadanaya nacam hadduu xaddu tamiis gaaray fain ikhtaara axadahuwa midkood hadduu doorto sullima ileyhi midka u doortaa loo dhiibi laakiin in ikhtaara hadduu doorta alibnu wiilkii wuxuu doortay umow hooyadii buu doortay ilmo yaroo kuusan hooye maba hayn kartaba kaana cinda abiihi aabihi agtiisa u joogin binahaari maalintii maalintii aabihii yuu la joogi iyo gurigiisa kale liyucalimu su u baro waxbarashadiisi aqoontiisi udaba socdo wayuadiba u edbiyo u tarbiyeeyo ila hooyo ma xajin kartee habeenkiina hooyadii oyaala orda ku qabaysa ku saaxiisa ma fiican fain caada hadduu ku noqdo ilmihii oo akhtaara uu doorto alaakhara mid kale mar kaleu ilmihii isbedelo wuxuu yahay hooyadii baa la joogay aabahay baan hadda dooranaya dufice leey kii uu doortaa loo dhiibi haddana khiyaarkiisaa la siin fain caada waa ka laabtay haddana oo wakhtaara wuxuu doortay alawala kii hor hooyadii baan ku noqon ba haddana yidhi waa ka laabtay uciida iley waa loo celinaya qofka uu doorta haddana waa la asaga khiyaarkiisi iyo ogolaanshihiisi iyo wuxuu rabo yaa la ilaalin a uciida ileyhi ilaa an yadhara minhu waa meesha dee ilmaha hadda ilmaha yarkaa inuu xaq leeyahay oo la fiirinayo wuxuu rabay iyo waa sax laakiin inti hooyadii aabihii la yidhahdo way u daran in gaal loo geeyo oo gacantaba loo geliyo ama dad kale oo ajanabi a gacanta loo geliyo oo diintii ugu qaalisnayna ka bedelayo taas ayadoo baail wey baailka gaalada wey fain caada wktaar awl ucida ilay ilaa an yadhara minhu inuuba ka daahira mooyeene bihada tanaqul gadgadoonkan uu marna hooyadii ku orday maalinta kale aba imaanta rabaa uu leeyahay walacun inay jeceel iyo maxabad dheeraada iyo xiisa roor inay tahay mooyeene iyo khabal doqonnimo ah, hadday walac ay tahay iyo xiise un xiise xiiso meel baa kusugnaan laya maalin iskuul baa la gelinaya hooyada baa rabaa buu dhihi markaasa meel iskuul loo geli maalin markuu joogo buu kasoo boori aabahay baa rabaa buu leeyahy arrinta hadday iska xiiso tahay joog ba laleh wakhabal doqonnimo hadday tahay maangaab uu yahayna iyaduna sidoo kale ilaa haddaysan jirin khiyaarkiisa waa bedeli karaayo meeshii markaasi uu isleeyahay waa jecesha ama waa ku fiican tahay waa dooran karaa wallahu aclam billahi tawfiq sala allah waslam aley maxamed